بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المنطوق والمفهوم منطوق إيه مفهوم كأيين عشر كأنكو أركي دونا بإذن الله تعالى المنطوق والمفهوم وحين كسو جرني الكتاب alkitaabu alwal oo alqur'aan ah masaa'il fara badan baan soo tilmaanay oo lafdiga waxaynu nidhi suurtagal maahaab lafdi bilaa macno ah inuu soo arooro ama lafdi aan looga jeedin daahirkiisan si aan ahayn haddaan deliil loo helin suurtagal maaha baynu nidhi ama lafdi mujmal ah in laynagu kelifaa lafdigu macnuu leeyahay waa inaan macnihiisii kolkaa helaa waxaynu arki doonaa markaa biidni illaahi tacaala almanduuq manduuqu waa lafdigu macnaha uu ina tusayo uu inagu tusayo welibana maxalu nudqiga lafdinimada uu inoo tusayo mafhuumkuna waa wax kaloo laga fahmayo labadaa dalaalaba waxaynu aayaadkii qur'aanka ahaa ayaynu ka baadhaynaa oo aayaddan oo lagu leeyahay macnaheegii waa sidaa manduuqnimay kuu tusisay iyo sidaa mafhuumnimay kuu tusisay waa inaan manduuqana garanayno mafhuumkana garanayno si labada macnood aynu isbarbardhig ugu samayn karna xataa almanduuq walmafhuum haadaa mabxahumaa kani waa mabxakoogii manduuqa ayaa soo horeeya oo cashirkeenna maantu manduuq buu noqon doonaa haddaba manduuqu waa ismi mafcuul oo ficilkiisu nadaqa ahaa nadaqa ayuu ahaa almanduuq walmafhuum almanduuqu manduuqu maa macno weeyaan dalla calayhi dalla uu tusiyey calayhi dushiisa allafdu lafdigu uu tusiyey fii maxali nudqi nudqiga maxalkiisa iyo meeshiisa oo lafdiga ah uu kugu tusiyey welibana ama uu kaa tusiyey lafdigu macnaha uu ku tusiyo oo welibana maxalu nudqiga ah nudqiga oo hadlidda ah maxalkeega oo ka lagu hadlayoo lafdiga ah lafdigaasi kuu kutusinayo kale ayaa la yidhaahdaa manduuq tusaaluhu waxaa weeye waa ta'fiifka in uf lagu yidhaa waalidka xaaraannimadeeda oo kale ayaa manduuq ah taxriim xukun weeye hadda xukunka taxriimu ta'fiif ah lilwaalidayn waa xaaraan waxa waana manduuqo waxaa laga qaatay aayadda qur'aanka ah ee rabbi ku yidhi falaa taqul lahumaa labada waalid ha ku odhan ufin ha ku odhan uf baa laydin yidhi labada waalid uf ha ku nin buu ilaahay yidhi nahyi baa ku soo arooray in uf labada waalid lagu yidhaha si toosa loo diiday waxaynu ka qaadanaynaa annahyu lmutlaq yaqtadi taxriim labada waalid in uf lagu yidhaahdaa inay tahay xaaraan oo shay ilaahay xarimay oo taxriim ah ayaynu ka qaadanaynaa tusaale ahaan jaaa zaydun marka la yidhaah madmuunuljumlihii inoo soo saari lin xukunku waa madmuunuljumlihiiye jaaa zaydun marka la yidhaah majiiu zayd xukunka ah waa manduuq waxaanan ka qaadanaynaa jumlada jaaa zayduna jaaa zaydun baynu majiiu zaydka ka qaadanaynaa almanduuqu manduuqa ama ka lagu hadlaa almanduuqu manduuqu maa macno weeye macnaha oo dalla uu tusiyey calayhi dushiisa allafdu lafdigu uu tusiyey fii maxali nudqi nudqiga halkiisana uu inaga tusiyey welibana horta manduuqu wa kaa wa huwa manduuqu in afaada hadduu faa'iideeyo maa macno hadduu faa'iideeyo macnaha oo laa yaxtamilu aan ixtimaalaynin gayrahu gayrkii aan ixtimaalaynin macnaha oo laa yaxtamilu uuna ixtimaalaynin lafdigu hayrahu ayrka hayrkii uuna ixtimaalaynin fa nasun nas baa la odhan wuxuu ina yidhi manduuqii oo ahaa wixii xukunkii uu hadalku inoo faa'iideeyey ee welibana macridu nudqiga ama maxalu nudqiga uu inoogu faa'iideeyey haddii xukun macee lafdigaasi ama kalaamkaasi ama qowlkaasi macnahaa mooye macno kale oo suurtagalihiba meesha haddaynu oolin nas baa la odhanaya waa nas masalan nin baa zayd loo bixiyey zayd jaa-ana waa imaatina wuu seexday ma aha hadalka waxaad tidhi ood ku hadashay jaaa zaydun baad ku hadashay jaaa zaydun macnahaasi macali baa yimid ba mise waa zayd baa yimid sow manduuq maaha maji-u zaydkaasi ixtimaal kale miyuu leeyahay ixtimaal kale hadduuna lahayn nas baa la odhanayaa oo zaydkaasi kol hadduu ninkaa uu noqonayo nas baa la odhanaya waa nas nasku waxa weeye ereyga aan macaani kale badhin een lagulahayn waxa suurtagala inuu sidaa lagu macneeyo ama waxa suurtagala in sidaa lagu macneeyo ama waxa suurtagala in sidaa lagu macneeyo ereyga aan lagu odhanayn ayaa nas la yidhahdaa nas wuxuu yihi sheekhu wahuwa buu ku yidhi haddaba wahuwa lafdigu in afaada hadduu faa'iideeyo maa macno hadduu faa'iideeyo macnaha oo laa yaxtamilu uuna berhaynin lafdigu hayrahu kayrkii uuna berhaynin fa nasu nas baa la odhan oo waa nas ow maa hadduu faa'iideeyo macno macnaha oo yaxtamilu uu barhayo lafdigu bedelahu bedelkii uu barayo uu suurtagalu yahay bedelkii inuu ku tuso marjuuxan isagoo welibana marjuux oo laga xoog badan yahay kal asadi oo kaleba weeye fa daahirun daahir baa la odhan wuxuu lafdigu hadduu macno uu leeyahy lafdigu macnuu ku tusaya laakiin macnahaasi laa yaxtamilu lixtimaal lafdigaasi laa yaxtamilu lixtimaal maahe lafdigani waa yaxtamilu lixtimaal laba macno ayuu leeyahay macno degdega oo qawiya iyo macno dambe oo dib laga fahmo haddii lafdigu laba macnoba uu ixtimaalkood qaato kan qawiga a ah marka aad ku macnaynaysid nas la odhan maaye waxa la odhanayaa maxay oo waa nas odhan mayne waa daahir baynu odhan tusaaleahaan waa asad ereyga asad ah laba macno ayuu leeyahay macno waa macnaha daahirka ee dee waa macnahan xooga badan ee qawiga ah ee mutabaadirka ah ee marka sidaa lafdiga loo sheegaba maskaxda kaaga soo dhacaya macnona waa macno aan mutabaadir ahayn ama aan degdeg ahayn tusaale ahaan ereygan asad a ah markaynu sheegno asad markaynu sheegno waa lafdigan asad ah waxaa suurtagala libaaxii buurta ee raanta iyo cidida lahaa inuu asadku yahay waa suurtagal libaaxii buurta ee raanta iyo cidida lahaa in ereyga asad a ah looga jeedaa waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah ereygan asada in looga jeedo nin geesiya oo qawi ah oo soomolaabta ah oo libaaxa aan ka laalaadin taasina waa suurtagal kol haddaba haddii asadkii labadii ma laba macno uu yeeshay markaan asadkaa aan idhaahdo ra'aytu asadan waxaan arkay libaax waxaa lagu leeyahay kii buurta waa suurtagal ee dadka cunayey waxaa kaloo suurtagal ah kii gee ninkii geesiga ahaana waa suurtagal haddaba markaan ku macnayno libaaxii buurta ra-aytu asada libaaxa buurta ma nas baynu odhan mise dalaalada macnaha waxaynu manduuqa waxaynu odhan daahir daahir baynu odhan kol hadduu macno labaadba badho macnaha labaad ee lagu daahir baynu ku tilmaami daahir ayaynu odhan laakiin odhan mayno waxa weeye waa nas odhan mayno wuxuu yihi sheekhu taakii oo ka hadlaya ow maa ama macno ayuu tusiyey lafdigu macnaha oo yaxtamilu uu baro lafdigu bedelahu bedelkiisa uu baro halkani waxa weeyi waxay inuu yahay yaxtamilu huwa bay ahayd waa masaladii alkalaam wamaa yataalafu maalinta dhaweyd aan kaga warramaynay baabulkalaam waa masaladii aan lahayn waabrizanhu muطlaqan xayثu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasalan uu maxamed ibnu maalik lahaa weeyi ow maa yaxtamilu huwa bay ahayd ila yaxtamilu faacilkeegu maaga uma noqonayo maagu macnuu ku dhacayaa yaxtamilu faacilkeeguna lafdi waa damiir lafdi u noqonaya waa silatun jarad calaa gayri manhiya lahu baynu nidhi markaa silatun jarad calaa gayri manhiya lahu haddii la yidhaahna dee damiirka waa la ibraasin jiray siduu maxamed ibnu maalik qaatay oo wuxu uhi wa abrizanhu muطlaqan xayثu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasalaa ixtimaalka looma xasilinin maada kol haddaan loo xasilinin damiirkaa la ibraasiyo ayuu leeyahay oo ma macno ayuu tusiyey lafdigu macnaha oo yaxtamilu uu barayo lafdigu bedelahu bedelkii marjuuxan isagoo marjuuxa welibana bedelkaasi oo laga xoog badan yahay kal asadi asad oo kaleba weeyi markaad tidhaha ra'aytu asadan fa daahirun daahir baa markaa la odhan waa daahir kol hadduu macno kale baro daahir baa la odhanayaa asadkaa markaa libaaxii buurta ka dhigayo uma indalla hadduu tusiyo juz-uhu juzkiisu hadduu tusiyo calaa juzi macnaahu macnihiisa juzkii hadduu tusiyo juzkiisii ayaa macnihiisa juzkii ku tusinaya fa murakabun murakab baa la odhan wa ilaa haddii kale fa mufradu mufrad baa la odhan sheekhu wuxuu yidhi uma indalla hadduu tusiyo juz lafdiga juzkiisu lafdigii juz uu leeyahay ayaa ku tusiyey calaa juzi macnaahu macnihiisa juz ka mida ayuu ku tusiyey fa murakabun murakab baa la odhan ama tarkiibkaasi tarkiibkii isnaadiga ahaa ha noqda sida zaydun qaa'im ama tarkiibkaasi tarkiibkii idaafiga ahaa ha ada sida khulaamu zaydin ama tarkiibku tarkiibkii takyiidiga ama tawsiifiga aan odhan jirnay ha ahaado sida alxayawaanu naatiq wuxuu ku yidhi lafdiga qayb ka midihi hadday macnihiisa qayb kamida ku tusto mufrad baa la wa wailaa haddii kale wa wailaa haddii kale saddex suuro ayaa wailaada isla soo hoosgelaya saddexda suuro isla soo hoosgelaya waxa weeye lafdiga juskiya hadduu jus macnihiisa ka tirsan kutusayaynu nidhi lafdigu ajzaaba ma leh waaba basiidba wailaa haddii kale waa inuu lafdiga gebigiisuba uu basiid yahay oo jusba ajzaaba uuna lahayn sida ba'da xarfuljarka oo kale lafdigu ajzaaba inuuna lahayn waa bilaa juz waa hamsatulistifaamka oo kale ama ba'da xarfuljarka oo kale ama juz wuu leeyahay juskiisu macnaba kuma tusiyo sida zayd oo kale zayd miyaad odhan madax bay tusaysaa ya-duna daalbay yaduna yaduna waxay tusaysaa labada gacmood maad odhan may zayd waa nin magicii laakiin xuruuftiisa looma qaybiyo xuruufta zayd looma qaybiyo macnaha dee daatada looma qayb qaybi ka inta zaydun madax bay itusaysa ama dhabar ama gacan ma odhanaysid zaydun ajzaa wuu leeyahay ajzaadiibaa bilaa macnoa ama ajzaa wuu leeyahay ajzaaduna macno way leedahay e ajzaadaa macnaha lihi macnihiisa juskii kuma tusayso sida cabdilaahi oo calam laga dhigay أجزاء لي وعبدي يا الله mid kastiba macno ule cabdiguna waa adoon allahna waa ilaahay haddaba markaad magac ka dhigto cabdilaahi ma odhanaysid cabdiguna intaa kana intaasu itusaya cabdilaahi waa magaca caalamka ee ninkaa ku wada tusaya weeye addoonka ilaahay saddexdaa suuraba mufrad baa la odhanaya saddexdaa suuro mufrad baa la odhan kolka culimadan iyo qolada manaadiqaduba waxay ka siman yihiin in cabdilaahi mufrad la yidhaah ereyga cabdilaahiya in mufrad la yidhaah waa manaadiqada iyo iyo culimadaniba saasay qaateen cabdillahi mufrad lagu tilmaamo oo mufradka uma yaqaaniin kelmad keliyahe waxay u yaqaaniin waa waxa juskii macnihiisa juskii una kutusaynin jusba male sida ba'da xarfuljarka ah ama ajzaa u leeyahay sida zayda waa bilaa macno ama ajzaa u leeyahay macaanina way leedahe ajzaada macaanideedii hadda macnihii loo dejiyey ajzaadii bayna kutusayn oo macno kala duwan bay kutusaysaa cabdiguna addoon buu kutusi allahna ilaahay buu kutusi markuu cabdilaahi yahayna addoon iyo allah ma ahe waa nin gaara magacii weeyaan kolkaa cabdigu ninkiibuu itusayaa ma odhanaysid dee kolkaa ereygani ajzaa uu leeyahay ajzaaduna macno way leedahay laakiin magacii calamka ahaa macnihiisii lama qaybsanayo oo cabdigi iyo allahdu ma qaybsanayaan kolkaa mufrad bay u haystaan culimadan iyo manaadiqaduba tacriifkaa markay qaateen nuxaadda laakiin waynu aragnay oo way ka duwan yihiin oo cabdilaahi oo kale iyaga agtooda maaha mufrad uma dalla hadduu tusiyo lafdigu uma in dalla haduu tusiyo juz-uhu lafdiga juskii calaa juzi macnaahu macnihiisa juskii haddii uu ku tusiyo fa murakabun murakab baa la odhan oo hadalkaasi waa hadal murakaba murakabkii saddex baa isla soo galay isagana murakabkii isnaadiga ahaa kii idaafiga ahaa kii taqyiidiga ahaa wailaa haddii kale fa mufradun fa huwa mufradun mufrad baa la odhan waa lafdiga lafdigii baan hadda ka hadlaynaa macnihiisii ma aha lafdigiibaa mufrad la odhanayaa saddex baa mufradka isla soo hoosgelaya inuuna juz ma lahayn sida hamsatulistifaamka iyo inuu juz leeyahay ajzaadu ay bilaa macno tahay sida muxamed iyo inuu ajzaa leeyahay ajzaaduna ay macno leedahay macnihii hore juskiisii ayna kutusaynin sida cabdilaahi oo calama saddex saddex iyo saddex maxay isku noqdeen lix qaybood murakabkii saddex baynu ka qaadanay mufradkana saddex baynu ka qaadanay hadaba waxaa la rabaa lixdaaba markaynu isku keenno saddex dalaalo ayay lixdii ku sifoobayaan lixdii saddex kusii dhufo haddaad doonto lixdii saddex kusii dhufo sideed iyo toban waxay ku sifoobayaan dalaalo la yidhaahdo dalaala almudaabaqa iyo dalaalo la yidhaahdo dalaala tadamun iyo dalaalo la yidhaahdo dalaalat liltizaam saddexdaa dalaalo ayaa jira ereyga dalaalana daalkiisu waa muhallath o ama dalaaladhe ama dilaaladhe ama dulaaladhe laakiin dalaalada ayaa badan dalaaladiibuu ka hadlaya hadda lafdigani wuxuu ina tusinayo dalaalada lafteeduu ka hadlayaa wixii uu ina tusinayey wuxuu idhi sheekhu wa dalaalatuhu tusintiisa lafdigu uu tusinayo calaa macnaahu macnihiisa uu tusinayo wixii lagu looga jeeday halkaa muxuu yidhi calaa macnaahu maxaa ka dambeeya mudaabaqatu way godan tahay sow ma aha sow ma godna wa dalaalatuhu tusintiisa calaa macnaahu macnihiisa wixii looga jeeday uu ku tusiyaa mudaabaqatun mudaabaqo weeyi lafdigu haddaba in wixii looga jeeday uu ku tusiyo maxaa la odhan mudaabaqaa la odhan wa dalaalatuhu calaa macnaahu mudaabaqa haddii lafdiga wixii looga jeeday ee loo dejiyey oo dhan uu ku tuso waa mutaabaqo masalan ficilka jaaa ah maxaa loo dejiyey jaaa waxaa loo dejiyey zaman maadiya iyo masderka majiia oo wada socda haddaba jaaa markaynu zaman maadiya iyo masderka oo wada socda uga jeedno muxuu kuu noqday mutaabaqa wey waa dalaalatu lmutaabaqa mudaabaqo waxa looga bixiyey loogu bixiyey way isdaabuqeen way istadaabuqeeno waa daboolka iyo weelka isle markay isyeeshaan ee weel daboolku si fiican weelka u leegaado ayaa tadaabaqa la isticmaalaa ama mudaabaqada eh way isdabooleen lafdiga iyo wixii loo dejiyey way islahaadeen waa mudaabaqa markaa wa calaa juzihi ka loo dejiyey qeyb kamida tusinta uu ku tusinayaana tadamunun tadamun baa la odhan macnihii loo dejiyey qeyb kamida markuu ku tuso maxaa la oran tadamun baa la odhan maalan kaana oo kale inay masder leedahay waa ka ay hadalka keenaan zaman maadiya ayay wadataa baa la yidhaha kaana hadday zaman qura ku tusto kaana oo masdernimadii ahaanshaha ahayd ad meesha ka saarto oo tidhaa kaana waxa weeye waa zaman tegey ama laysa seban jooga a tidhaa laysa ma aha laysa ma aha seban jooga ayay laysa itusaysaa haddaad tidhaa zaman xaadir ah oo manfiyo la anfinayo maxaa la odhan waxaa loo dejiyey ilayn zaban iyo masder baa loo dejiyeye dalaaladaa ay ku tustay zabanka qura maxaynu ku macnaynaa maxaa lagu magacaabaya tadamun tadamun way dimnisatay weeyaano dalaaladii marka hore macnihii ay dimnisatay koobsatay unbay qeyb ka mida ku tustay macnihii o dhan maaha insaanku wuxuu ku tusay xayawaan noole haddana naadiqoo fikiro ah haddaba insaanka haddii nolol uun aad arag aad ictibaariso dhinaca nolosha oo qura haddaad ictibaariso dalaaladaasi waa tadamun haddaad dhinaca fikirka oo qura eegtana dalaaladaasi waa tadamun haddaad fikirka iyo noloshoo wada socoto eegtana dalaaladaasi waa mudaabaqa weeye dalaalat lmudaabaqa walaazimihi halkaa walaazimihi calaabaa ka maqano kolley way hoos dhigan tahay walaazimihi wa calaa laazimihi laasimkiisa dalaalada uu ku tusinayaana muxuu halkaa walaazimihi walaazimihi laasimkiisa adihniyi ee dihniga ah ee qalbiga iyo caqliga dartii laasimka u ah tusinta uu lafdigu ku tusinayaana iltizaamun waa iltizaam shay laazima ayuu ku tusiyey ka maarmaynin masalan ficilka jaa'a ah maxaa loo dejiyey baynu inu maxayna tuso kow zaban tegey laba iyo masder imaatina majii'a ah. haddaba imaatinku ama dhacdo kastaaba miyayna makaan u baahnayn jelasa markaa tidhaha jelasa wuu fadhiistay maa maxay ku tusinaysaa mudaabaqada jelesi waa maxay mudaabaa dalaalada mudaabaqada jeles ayayna tusinaysaa waa maxay jelesa waxayna tusinaysaa zaban tegey iyo masderka juluuska ah dalaalada maxaa loo yaqaanaa dalaalة اmudaabaqa juluuska qura tusinta ayna tusisay masderka qura fariisiga qura tusinta ayna tusisay ama zamanka qura tusinta ayna tusisayna dalaaladana maxaa loo yaqaanaa tadamun haddaba labadaa loo dejiyey waxa ka baxsan tusinta ayna tusinaysaana waa maxay ee laazimka u caqligu sheegaya inuu laazim yahay iltizaam baa loodhan dalaalada iltizaam baa loodhan ama iltizaamiyo waa dalaala iltizaamiya baa la oranaya shay ka baxsan labadaa marka tusinta ayna tusinaysa oo tusaale ahaan makaan meel ah jelasa uu fadhiistay markaa tidhaa caqligu wuxuu sheegayaa lagama maarmaan inay tahay meel la fadhiistaa caqligii muxuu sheegayaa makaan makaan inuu lagama maarmaan yahay buu sheegayaa hadda ereyga jelaseah makaan looma dejinin oo ereyga jelaseah makaan looma dejinin ogow jelasa ma makaan baa loo dejiyey mise waxaa loo dejiyey fadhiisi iyo wakti tegey ila waa ficil maadiye wakti tegey oo ficil maadinimadani waa wakti tegey fadhiisigiina dee waa masderkii kolkaa labadaasi waa mudaabaqo labadaa midkoodkuna waa tadamun hadaba meel la fadhiisto makaan ana ereygani wuu kutusaya oo jelese markaad tidhaahdo kolley jelesa moxamed haddaad tidhaa kolley inuu haddaad run sheegayso uu qofkaasi fadhiistay oo dhab ay tahay jelasadanaad sheegtay kolley makaan waa lagama meel meeluu fadhiistayna waa inay jirto caqligaa sheegaya dalaaladaasi waa maxay markaa waa iltizaam dalaaladaasi dalaalat liltizaam lafdiga macnihii loo dejiyey way ka baxsan tahaye caqligaa sheegaya lagama maarmaan inay tahay oo kana loo baahan yahay dalaalatu liltizaam saddexda dalaalo yaa ugu awood badan markaa mudaabaqadaa ugu awood badan yaa ku oo dee lafdigu intii loo dejiyo ku wada tusay yaa ku soo xiga tadamun oo tadamunku waa derajada labaadoo macnihii loo dejiyey qayb ahaan ahaanbuu tusaya yaa ugu daciifsan iltizaam maxaa baabka naxwaha markaan joogno ee darafka aan ka hadlayno maxaynu u odhan jirnay darfu zamaanka waa la wada nasbiyaa darfulmakaankana mukhtaska lama nasbiyo maxaan ku cilayn jirnay ma xasuusan tahay horta ma dhigateen halkaa ma soo marnay darfu zamaanka waxaynu odhan jirnay waa la wada nasbiyaa laakiin darfulmakaanka mukhtaska sida masaajidka oo kale dee lama nasbiyo iyo guriga oo kale jelastu masjidan haddaad tidhahda waa lagugu qosli jelastu masjidan war masjidku waa makaan khaas oo mitirale dee lama nasbiyo darafnimo laguma nasbiyo fi baa lagu daraa waa la iska jiraa oo maxaad odhan jalastu fi lmasjid walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi maxaa darafka makaan markuu mukhtaska yahay loo nasbin waayey waxa loo nasbin waayey baynu odhan jirnay labada eg eh, makaanka iyo zamanka ayaa caamilka ficilkaa ah ku kala awood badan oo zamanka waa la wada nasbiyey waayo dalaalada iyo tusinta ficilku uu zamanku tusinayaa waa dalaalatu maxay waa tadamun dalaalada ficilku uu zamanku tusinaya waa maxay waa mayna tadamun ahayn culimo ficilku ila waxa loo dejiyey zaman iyo iyo masder tusinta haddaba ficilku uu zamanku tusiyey waa maxay baynu nidhi waa tadamun laakiin makaanka ila darafka makaan tusinta uu ficilku ku tusinayaa waa maxay iltizaam dee mayna daciif ahayn iltizaamku awood buu ficilku u yeelan kari waayey makaanka inuu wada nasbiyo oo dalaaladiisa iltizaama qadriga hadda waan ku marinay maalintii dhawey waxaan umalay qadriga waynu ku marnay dhowr kitaab baynu ku soo qaadanay oo silsiladeenan calimataana hadda waxaynu arkaynaa haddaba dalaalooyinka inay sidaa kale yihiin maalan waxaa jira wax qalbigun kaaga soo dhacaya markaaba oo dalaalatul iltizaam la yidhaah tukaan idhi tuke magacan tukaa ah markaan ku idhaa shimbirkan la yaqaano ayaa maxee loo dejiyey midabuu dooni ha ahaada dee magacani midab ma aha tuka midab ma aha waa shimbir laakiin maadaamuu magaca midab eh, shimbir eh, shimbiru yahay magacan tuki ihi waxaa la ogaaday ilaahay cilmiyadiisa shimbirkani inuu madow yahay intaynu aragnay haddaba tuke markaa tidha maxaa qalbiga kaaga soo yar dhacayo un tuke haddaad tidha maxaa qalbiga kaaga soo dhacayoun madow baa kugu soo dhacay shimbirkii oo madow weli madow baa kugu haddaba madowgani wax lafdiga loo dejiyey ma aha oo magacan tuka iyo madowgu itusayaa ma odhanaysid ilaa tuka cad buu abuuri karaabe eeg waxa weeyaan magacani waa dalaala iltizaamiya waa wax ka baxsan lafdiga wixii loo dejiyey oo ka laazimay uun uu ka laazimay uun waynu naqaanaayo iska midabo iminka nin cad cad maynan haybe u bixin karayn haybe nin iska cad waynu u bixin karnaa de ha laakiin haddana inaga maxaa agteena la yaqaanaa qofka haddii haybe la yidhaha inta badan maxaa horta masaasa ya haybe waa madow weeyi ha haybe waa nin madow markaad aragto sida caadigaa wey sidaynu hadda ula baxno weeyi qof madoobaa inta badan haybe loola baxaa dee haddayna ahayn baabkii dacaayadda carabna yaynu ula baxnaa haddii dacaayadda leg carab ya carab oo kale waxaynu idhahnaa haddii dee wuxuu ahaa nin cadbu iska ahaa soo caadiga ah. laakiin carab o markaad tidhaa qofka waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad u qarinayso maxay madow inaad u qarinayso ama wax kale inaad u qarin walow midabkuuna cayba ahayn midabku sidiisa cay ma aha midabku waa madowgu sidiisa cay maaha waa midab dee madowgu iyo cadaanka iyo cadaanka waa midabo dee waa qof madow oo waxa jira ka qurux badan qof cad wuu jiraa dalaaladaasina waa dalaalat liltizaam uma indalla hadduu tusiyo juz'uhu lafdiga juzkii calىa juزءi macnaahu macnihiisa qeyb ka mida ah hadduu tusiyo fa murakabun murakab baa la odhan wailaa haddii kale fa mufradun mufrad baa la odhan siddeed iyo toban qaybood baynu halkaa kaga soo baxnay culimo sow siddeed iyo toban qaybood ma aha wa dalaalatuhu tusintiisa calىa macnaahu macnihiisa uu tusiyaa mudaabaqatun waa mudaabaqo wa calىa juز'ihi qeybtii tusinta uu tusiyaana tadamunun waa tadamun wa laazimihi laazimkiisa tusinta uu tusiyo laasimkii adihniyi ee dihniga ahay qalbiga u laazimi jiray iltizaamun waa iltizaam dalaalatu liltizaam walowlayaani labada hore waa labadee mudaabaqada iyo tadamunku walowlayaani labada hore lafdiyataani waa lafdi lafdi baa loo nisbeeyey labada hore waluulayaani labada hore uulaana waa la odhan karaa sax wey waluulayaani labada hore waluulayaani labada hore lafdiyataani labada horeba waa lafdiyataan lafdi baa loo nisbeeyey waluulayaani lafdiyataani waayo mudaabaqada maan lafdiga wixii loo dejiyey uun ayna ahayn dee lafdiga ayna tusinaya tadamunkuna maan lafdiga wixii loo dejiyey qeybtii ayna ahayn dee lafdiga ayna tusinaya laakiin ta u dambaysa iltizaamiyada ah ma lafdigaa loo dejiyey oo ku tusiyey mise caqliga waa caqliyo ta u dambaysa haddaba waluulayaani labada ugu horeeya lafdiyataani waa lafdi lafdi baa loo nisbeeyey waalakhiiratu ta ugu dambaysaana caqliyatun waa caqliyo oo caqligaa ku tusay walow dee culimmada fanniga ka hadasha dalaalada waxaan u malaynayaa ardaydeenna qaar ka mida saaka ay weydiinayeyba cashirkan mandiqaan dhegaysanaynaabay igu lahaayeen ima muuqda miyaan ardaygii weydiinayay talow waxaan uga jeedaa markaa eg waa lagaga hadlaa dalaaladan balaaqadana waa lagaga hadlaa dalaaladan usuulu fiqhigana waa lagaga hadlaa dalaaladan saddexdaba waa lagaga hadlaa hadaba waxaynu uga jeednaa saddexda faniha lagaga hadlee waxaa laga yaabaa in laysku khilkhilaafo caqliyada iyo lafdiyada in xaggan iyo laysku khilkhilaafo lagu kala dudunaado ictibaarooyin la kala eego funuuntu ay ku kala duwan yihiin oo saddexda kitaabe soo qaadaaba inayna isku si kugu sharxin baa dhici karta ha la yaabin asal waxa waa usuulu fiqiga iyo iyo balaaqada labadaas asal u ah waayo usuulu fiqiga hadda waxaan ka waramaynaa oo mabaaxith aqwaal baan ka waramaynaa mabaaxith aqwaal waxa weeye alfaada macaanideedii de dalaaladuna waa macnihii lafdiga dalaaladu waa tusintii lafdigu wuxuu ku tusinayay weeyi usuulku rasmi weeyaan oo dalaalatu alfaad ayaynu kaga waramaynaa balaaqaduna dee macaani lalfaad bay ka warantaa laakiin cilmiga mandiqa marka laga waramayo mandiqu isagu sababo kale iyo istidraad ahaan ayuu u soo qaataa fanigu mantiqa marka la joogo istidraad weeyaan marti buu ku yahay mantiqa dalaalooyinkani laakiin inta iska lihi iyo faniga xaqa u lihi waa labadan fani weeyi waluulayaani labada ugu hor horhoreeyaa lafdiyataani labaduba waa laba lafdi waalakhiiratu xabadda ugu dambaysaa caqliyatu waa caqliyo oo iyada caqligaa loo nisbeeyaa xabadda ugu dambaysa ee dalaala liltizaam ah caqliyo weeyi oo caqliga ayaa ina caawid oo inagii dihniyaba hadda soo lahayn oo ina tusiyey saddex bay u qaybsami haddaba siddeed iyo toban sow maahayn culimo maxaynu ka dhignay lix saddex lagu dhuftay baynu ka dhignay sow maaha siddeed iyo toban waxay ka dhigan tahay mudaabaqada keligeediyay ka timaadaa lix tadamunkuna yuu ka yimaadaa lix iltizaamkuna yuu ka yimaadaa lix haddaba iltizaamka markaan soo qaato ereyga iltizaamka ah lixdiisa markaan soo qaato saddex baa lagu sii dhufani lixdii iltizaam sideed iyo tobankii qayb kastiba waa lix labiyo toban gaar inooga dhig lixda mudaabaqada iyo lixda tadamunka gaar inooga dhig maxaa soo hadhay lixda iltizaamka inoo soo qaad lixda iltizaamka saddex baa lagu dhufan oo dalaalada iltizaamiyada la yidhaah saddex bay u qaybsantaa dalaalatu liqtida iyo waxay u qaybsantaa dalaalatu liima ishaare iyo dalaalatu iimaain bay u qaybsantaa saddexdaa ayaa dalaaladii iltizaamiyadu u qaybsami lixdii saddex kusii dhufo sideed iyo toban sideed iyo tobanka labadii labaiyo tobankii hore ugee labiyo tobankii hore sideed iyo tobanka labaiyo tobankii hore ugee soddon soddonkaa weeyi markaa qaybaha meesha inooga soo bixi karaa uma hiya iyadu buu ku yihi uma hiya iyadu damiirkan hiyi hiyu u noqonayaa tii ugu dambaysay ee dalaalada ugu dambeysay tii ugu dambaysay iltizaamiyada ahayd uma hiya iyadu iltizaamka inta waqafa hadduu isku taago sidqulmanduuqi ka lagu hadlay ee manduuqa ah ama macnaan manduuqa ah runnimadiisu hadduu isku taago ow sixatuhu ama sixadiisuba hadduu isku taago calaa idmaarin shay idmaaridii shay la idmaaroo soo qadaro shay la qadaro hadday isku taagaan sixada ama maxaanku idhaahdaa sixada ama sidqigu idmaar hadduu isku taago fa dalaalatu iqtidaa'in baa la odhan dalaaladii iyadoo iltizaamiye ah ayay dalaalatuliqtida haddana sii noqon dalaalatuliqtida bay sii noqon iyadoo dalaalatuiltizaam ahayd oo iqtiduu goormaa la odhanaya iqtidaaan keensi waynagii odhan jirna wuu keensaday lafdigaa keensaday macno meeshan ku jiro oo maqan oo lafdigu uu keensanayo oo caqligaagu garanayo ayaa jira lafdi caqligaagu garanayo af soomaaligeenay ka buuxdaa dalaalatuiltizaamku dhakhtarada haddaad u tagto waxaa laga yaaba inuu dhakhtarku ku yidhaahdo kiniin buu kuu qorayaa warew hebelo caliyow buu ka odhanaya ama maxamedow kiniinkaa caawa markaad seexata cun kiniinkaa caawa markaad seexata cun miyuu saxan yahay dhakhtarkaasi markaad seexato cun buu ku yidhi war waa dalaalatuliltizaam welibana dalaalatliqtidaa oo waxbaa xadfan hadalkaasi saxba noqon maayo oo sixadiisiibaa ku tawaqufay wa xadfan caawa markaad seexato cun sow ma aha waabad hurudaaye maadoo gamacsan baad keliin liqi kartaa oo yaa biyaha kuu soo qaadaya oo yaa kiliinka kuu furaya markaad seexato buu ku yidhi eg maxay ahayd inuu yidhaah markaad doonaysa inaad seexatay ahayd maogtahay doonid baa meesha kugu jirta markaad doonaysa inaad seex caqligaagaa garanaya inay doonid yar halkan ku jirto arkin inkaa markaad caawo seexata un aroorta intaadan toosin laba midh ka liq intaadan toosin waabad hurudaaye war intaadan toosin laba midh ka liq markuu ku leeyahay intaadan toosin oo waad hurudaaye oo maadan ba toosine sideed u liqi waa dalaalada dalaalaةuliqtida la yidhaahdo oo ama sixada ama sidqiga ayaa ku tawaqufa shay meesha ka cadfan shay meesha ka xadfan buu ku tawaqufaya qur'aanka iyo axaadiistana waynu ku arki doonaa dalaaladaa maxaa la yidhah iyadoo dalaalatuliltizaam ah waxaa la yidhahdaa dalaalatuliltizaam welibana dalaalatliqtidaa ah. dalaalatlqtida ayaa la odhanaya waa iqtido waa keensi lafdiga ayaa keensaday baynu leenahay uma hiya dalaaladii dalaalatuliltizaamka ahayd in tawaqafa hadduu ku tawaqufo sidqulmanduuqi manduuqa runimadiisu ow sixatihi ama ow sixatuhu ama sixadiisuba calaa idmaarin shay la idmaarayoo meesha ku qarsoon fa dalaalatu iqtidaa'in dalaaladaa dalaalatul-iqtida ayaa la odhan maxaa tusaale u ah haddaba isagoo sidqigii ku tawaqufaya runnimadii oo ku tawaqufaysa maxaa dalaale u ah maxaa tusaale u ah waxa tusaale u ah haddii maqsuudkuba uu ku tawaqufayo bal hadda xadiidka rasuulka eega sala allahu calayhi wasalam rufica waxaa laga kor qaaday can ummatii ummadayda waxaa laga kor qaaday alkhada'u gefkii waa laga kor qaaday wanisyaanu ilowgiina waa laga kor qaaday xadiidkaa bal hadda u fiirso xadiidkaa maxaa inoo qoran ummadayda waxaa laga rafciyey khada'a gefka iyo ilowga haddii sida qoranuun aynu u macnayno waxay ka dhigan tahay gefkii waa laynaga kor qaaday oo qof qof gefaaba ma jiro ilowgii waa laynaga kor qaaday oo qof wax ilaawaaba adduunka ma jiro war miyaynaa wax ilaawin runnimada xadiidkani muxuu ku taagan yahay in meesha dalaalatuliltizaam wey in shay lasoo qadaro ayuu ku taagan yahay oo maxaa lasoo qadarayaa ummadayda waxaa laga kor qaaday gefka iyo ilowga markaynu nidhaa ciqaabbaa lasoo qadarayaa ummada waxaa laga kor qaaday gefka laftiisa ma aha oo qof gefi karaaba ma jiro lama leh lamale ilowga laftiisa ma aha oo qof wax ilaawi karaaba ma jiro ayu dee sida qoran alfaad markaad eegto meesha waxbaa lasoo qadaraya ciqaab kolkaa maxay ka dhigan tahay rufica can ummati ummadayda waxaa laga rafciyey alkhata'u waa mu'aakhadatu lkhata'i gefka in loo qabto ama aljunaax dembigii gefka ka dhalanayey baa laga kor yeelay wanisyaan ilowga laftiisa laynagama kor yeelin oo maalin kasta kastaba inaga wax ilowna waxaa laynaga kor yeelay waxaad ilowdo in lagu qabto talow xaggee laga qaatay taqdiirtaa yar waa laysla garanaya oo ilaahay baaba aayad qur'aana ku yidhi falaa junaaxa calaykum he falaa junaaxa calaykum fiima akhdatum yay ahayd falaa junaaxa calaykum fiima akhdatum aayaddaa markaad eegto falaa junaaxa calaykum fima akhdatum aayaddu waxay ka hadlaysaa eeg waxay ka hadlaysaa u fiirso eeg khada laftiisa la idinka kor yeelay ma aha waa junaaxa dembigaa la idinka kor yeelay iyo muaakhadada ayaa la anfiyayaa markuu rasuulku leeyahay rufica can ummati alkhada wanisyaan haddaba dalaaladaasi waa dalaalat liltizaam tusinta uu ina tusinayo inaan laynoo ciqaabaynin khadaca ah iyo iyo maxaanku idhaahdaa ilowgaba waa dalaalat liltizaam sixaduna sidqiguna wuxuu ku tawaqufayaa warkan oo run noqdaa wuxuu ku tawaqufayaa shay xadfan in lasoo qadaro oo ciqaab ah ama junaax ama mu'aakhado ah rufica waxaa laga kor yeelay can ummati ummadayda alkhada'u gef baa laga kor yeelay bimacnaa ciqaabu lkhidaac yani gef ee khada'i baa laga kor yeelay ama mu'aakhadatu lkhada'i iyo wa nisyaan waa hadduu ayo ku tawaqufo ayuu noqonayaa waa sidqiga sixaduba hadday ku tawaqufto ka waran sixada lafteedii ayaa ku tawaqufaysa oo waxaa lagu odhanaya war arrinkan saxiixba noqon maayo maxaa ka a markay sixadu ku tawaqufayso ee warkuba uuna sax noqonaynin was'al ilqarya oo kale was'al su'aal alqaryata tuulada war tuulada wax weydii haddaba tuulada haddaad weydiiso may kula hadli waa dhiska eh mee waxaad dareemaysaa inay tahay dadka tuulada wax weydii dad baa haddaba meesha ku jira dalaaladaasi waa dalaalatu liltizaam waxay keensatay waxay u baahan tahayna welibana sixadeedu waxay u baahan tahay eh, idmaar in shay lasoo qadaro oo qarya la yidhaah uma hiya iyadii inta tawaqqafa hadduu ku tawaqufo manduqi manduuqa runnimadiisu hadduu ku tawaqufo ow sixatuhu ama sixadiisuba hadday ku tawaqufo calaa idmaarin shay lasoo idmaarayo hadduu ku tawaqufo isku tihaago fa dalaalatu iqtidaai waa dalaalada dalaalatul iqtidaa la yidhaha ee dalabka ah wailaa haddii uu ku tawaqufi waayo isku taagi waayo wa wailaa haddii kale fain dalla hadduu tusiyo calaa ma hadduu mid tusiyo lam yuqsad aan loo qasdin shay aan loo qasadsanayn ayuu tusinayaa lafdigiibaa waxaan loo qasdin tusinaya fa dalaalatu ishaaratin dalaaladaa dalaalatu ishaare ayaa la odhan shay an maqsuud ahayn ayuu ina tusayaa waa dalaalatulishaare oo maxaa ka mid a talow dalaalatul ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi uxilla lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa xalaal laydinka dhigay leylata siyaami soomka habeenadiisa waxaa xalaal la idinka dhigay alrafathu ilaa nisaa'ikum inaad dumarkiina u gurguuratiin ood u tegtiin xalaal baa laydinka dhigay baa lagu yidhi haddaba markay aayaddaa aynu eegno dumarkii iyo raggii isqabay xalaal baa laysku yahay habeenkii laakiin maalintii maya xalaal laysku ma aha aayaddu way soo socotayo waxaa la yidhi wakuluu washrabuu cuna oo caba oo dumarka u taga ilaahee xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi waxaad cunaysaa aayaddu siday sheegtay ila intuu waagu ka beryayo markuu waagu beryana saa markaad u ogaato inuu daqiiqadda waagu beryay tufun intaad afka ku hayso ama adinka marka utufun intana dadka ku hayso iska luqluqoo bes waa sooman tahay bade ila waad cuntada iska tufuun xaaska haddaba ninku isagoo xaaskiisa la jooga haduu waagu u beriyo dee xilligaa waa beriga waa inuu degdeg hawshaa degdeg waa inuu uga e, dee u joojiyaa tawaquf degdega buu samaynayaa tawaquf degdega fajarkii oo hal minid ka dhiman yahay hadda waa hal minid oo qura ayaa fajarka ka dhiman islaantiina ninkii dee waxa weeye way wada joogaano waad aragtaa xaalku siduu yahay kol hadday wada joogaan waktigiina minid ka dhiman yahay minid waxaa la odhanayaa war minid baad haysataaye minidkan wixii ka horreeyey xalaal baad isku ahaydeen laakiin hadda hawshii way adkaatay cidhiidhi bay gashay aahir ayaa markaa hawshaa la joojinaya suurtagal may tahay in maydhi laga gaadhsiiye fajerka fajerka minid wax ka yarbaaba ka dhiman ilbiriqsiyaaba ka dhiman dilaaciisii suurtagal mayta in maydin laga gaadhsiiyo aayaddani waxay toos inoogu sheegtay inay eeg reerka isqaba inay xalaal isku yihiin ilaa intuu waagu ka baryayo in cuntada iyo cabidda la wadayo ilaa intuu waagu ka baryayo intaa markay sheegtay macno dambe oon maqsuud ahayn baynu aayadda ka qaadanay oo odhanaya waagu markuu bariyo kadib janaabada waa laga maydhan karaa soonkaaguna sax buu ahaanaya waayo kol haddii lagu qeydey oo la yidhi kulankii reerku waa xalaal ilaa intuu waagu ka beriyayo caqligaa kule war kol haddii waa berigii uu kulanku uu kulanku ku joogsanayo dee maydhigii wuu ka dambaynaya wakti buu u ka dambeeya wakti saw uma baahna waagu intuu beriyo kadiba maydhi buu u baahan yahay ilaa aayaddu haddii layna leeyahay maydhigu waa inuu fajarka ka hor dhaco waxaa layna odhan laha waa inaad fajarka ka hor maydhatiin waxaa layna yidhi shaqada uunbaa loo baahanya inay fajarka ka hor ahaato laakiin maydhigii kolley waa la garanayaayo fajerka kadib buu noqonayaa wuu noqon karaa fajerka kadib waxba haddaba soonkaagii kama miyaa loo qasadsan yahay aayadda xilliga la maydhanayo looma qasadsanayn waa dalaaladaas iyadoo dalaalatu iltizaam ah dalaalatu ishaara haddana la odhanaya macnahaa ay aayaddu ishaartay ee a ah maydhigu inuu ka dambaynayo waa dalaalatu ishaara baa la odhanaya wa ilaa haddii kale fa in dalla hadduu tusiyo calaa maa macna hadduu tusiiyo lam yuqsad aan loo qasdayn maydhiga waktigiisa looma qasdayntee cunidda iyo cabidda iyo eh, jimaaca loo qasdayey fa dalaalatu ishaaratin dalaaladaasi waa dalaalatu ishaare wa ilaa haddii kale oo dalaa macno aan loo qasdaynin uuna ku tusinin wa ilaa haddii kale waa inuu lafdigu ku tusiyo macno loo qasdayo oo laakiin idmaar aan ku xidhnayn macno loo qasdayo oon idmaar u baahnayn ayuu ku tusiyey wailaa haddii kale fain dalla hadduu tusiyo calaa maa macno lam yuqsad wailaa haddii kale fa dalaalatu iimaain waa dalaalada dalaalatu iimaha la yidhaha iima dalaaladaa dalaalatu iimaa baa la odhan dalaalatu tanbiihna waa loo yaqaanaa inta badan masaalikulqiyaaska ayuu inoogu iman doonaa ama qiyaaska ayay inoogu iman doontaa qaybo badan oo dalaaladani ay leedahay ayaa xaggaa inoogu iman doona in shaa allahu tacaala halkaa waxaynu kaga baxnay culimo saddexda dalaalo ama saddexda qaybood ee dalaalatuliltisaamku ay inoo noqonayso ayaynu bartaa kaga baxnay wuxuu yidhi uma hiya dalaaladan u dambaysaa in tawaqafa hadduu ku tawaqufuu isku taago uu joogsado sidqulmanduuqi manduuqa runnimadiisu ow sixatuhu ama sixadiisuba calaa idmaarin shay la idmaarayo la qadarayo fa dalaalatu iqtidaa'in dalaaladaasi waa dalaaladii iqtidaaha la odhan jiray dalabka ah wa ilaa haddii kale fa in dalla hadduu tusiyo calaa maa hadduu tusiyo lam yuqsad aan loo qasdin fa dalaalatu ishaaratin wa ilaa haddii kale fa dalaalatu iimaa'in waa dalaalada loo yaqaan dalaalatul iimaha ayuu noqonaya in shaa allahu tacaala dalaalatul iimahuna dib bay inooga iman doontaa baynu nidhi halka ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam